bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baabu الtamyiiz qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wain turid macrifaة الtamyiizi likay tucada min dhawi الtamyiizi fahuwa اladii yudkaru bacda اlcadadi wاlwasni wاlkayli wmadruuci اlyadi w min idaa fakarta fiihi mudmara min qabli an tadkurahu wa tudhira taquulu cindii manawaani zubda wa khamsat wa arbacuuna cabda waqad tasadaqtu bisaacin khalla wamaa lahu gayru jariibi nakhla marka inta waxaan ka galaynaa tamyiiz tamyiiz iyo xaalo way isdaba galaan daa'iman haddana waxa weeyaan axkaamta badigeed waaba soo sheegnay maa yatafiqu atamyiizu maca alxaal oo shan xugum ana waa sheegnay waxay ku kala tegsan yihiin oo horyaan horeyaan soo sheegnay marka musanifka hadda wuxuu tarkiisin doonaa tamyiizka wuxuu yahay ou macnaha ma maa tafarada bihi tamyiizu can alxaal tamyiiz waa tay ahayd alismu lmansuubu almufasiru liman bahama min adhawaati waa isim mansuub a ah oo wixii oo macnaha daatada ka qarsoomay yuu fasiraa marka tamyiiska laba qeybo u qeybsamaa midka hadda aan tacriifinay waxaa la yidhaahdaa tamyiizu alcadad walmaqaadiir tamyiizu daat a laysku yidhaahda tamyiiz la yidhahda tamyiizu nisbaa jiro waa ka imaan doona dib aanu dhigano marka tamyiiska hadda aan ka hadlayna tamyiizu daat waay wa huwa aladii yaqacu bacda alcadad aw almaqaadir waxa waxa lagu qadara gadaashiis waxa dhaca waa midka fasiraya daatada haddii aan ku iraahda ishtaraytu cishriina cishriintaas daatadeeda maxay ka kooban tahay haddaan iraahda cishriina naaqatan naaqadii waxay ii fasirtay xaqiiqatu hadihi alcishriin xaaladooda maaha sidii xaaladii aanu soo dhaafnay laakiin ayagay kuu fasiraysaa jawharkeeda waxay tahay marka tamyiiskan oo tamyiizu daadka ah wuxuu dhacaa bacda alcadad iyo bacda almaqaadir asaa kuu sheegi doono wa in turid haddaad doontid macrifata tamyiizi tamyiiska oo baabkan baabu tamyiizi la yidhah inaad garatid haddii aad doontid likay tucadda sidii lagaagaga tiriyo sidii macnaha aad uga mid noqotid oo dadka ay kugu tiriyaan min dhawi tamyiizi kuwa kala bixinta u saaxibka ah dadka ay wax u kala baxsan yihiin oo macrifada leh sidii dadka ay kugu tiriyaan inaad ka mid tahay inaad tamyiiz garatid haddaad doontid he marka maxaan samaynayaa waa kana fahwa asigii tamyiizkii alladii isimki weeyaan yudkaru la sheego bacda alcadadi tirada gadaasheed la sheega khamsatun wa arbacuuna cabdan a mithaalkeeda u yahay cadad gadaasheed wixii yimaadoo mansuub ah tamyiizaa la yidhaahdaa waalwasni bacda alwasni wax la miisaama kadib wixii yimaado tamyiizaa la yidhaahdaa waalkeyli bacda alkeyli wax la beega gadaashood wixii yimaado tamyiizaa la yidhaahdaa wa madruuci lyadi dhudhunka wixii lagu cabiro gadaashood wixii yimaado tamiizaa la yidhahda ayib marka wa min idaa fakartaha inoo dambayso taquulu marka waxaad leedahay intia lagu miithaalinaya cindii aniga manawaani laba qumbaan haystaa oo zubdan burcad ah wa khamsatun wa cindii hadane marka manawaani waxay miithaal u tahay bacda alwasni manawaanka waxa weeyaan sidii radalka eh, oo loo miisaamo yaa asiga manawaankana miisaan waay waxa wax miisaan la yaqaano intaasoo radal ka kooban ama subag ha ahaadeena ama sokor ha ahaadeena manawaankii waxa weeyaan sidii radal nisfu kiilo kiilow loo leeyahay oo kale waa wax miisaan la saara miisaan lagu yaqaano marka bacd alwasni manawaani hadaa tiraa laba manawaan baan haystaa marka waxaa lg maxay yihiin labada manawaan ma biya ma subag baa ma saliid baa ma eh, malab biya maxay tahay markaasaa zubdan la yihi zubdan zubdan min zubdin oo macnaha burcad ah burcad waxaan anaga idhaahdaa caanaha markii la rubaxa subaga oo korka fuurayo intaana la dhanaaninin markaa sida jumnada oo kale ay tahay yaan anaga burcad baan idhaahdaa ayib taas bacda alwasni waay wa khamsatun wa arbacuuna cabdaa wa cindii aniga agtayda khamsatun wa arbacuuna afartan iyo shan baan haystaa markaasaad leedahay cabdan min cabdin taas bacda alcadad waay waqad tasadaqtu waan sadaqaystay bisaacin hal suus oo khalan min khalin ah khal waxa weeyaan eh, waa nooc oo idaam aho wax lagu darsado sidii saliidda iyo wax loogu darsado yay khalkana wax lagu darsadaa marka shay iska khal ahoo mustaqil ahoo shay khal laga sameeya waa jiraa mid khamrada ka soo noqday oo khamradii markii ay ka baabaado maadadii maxaan ku iraadaa mkdirka ahay binafsiha duuna ficli faacil ay uga baabado khalan waa noqotaa idan marka saac bacd alkeyley mithaal u tahay saac waxa weyaan waa wax wax lagu beego waa afar mud saaci markii la kiilayan laba kiilo io bar ama laba kiilo io rubac yuu ku dhow yahay xasba waxa weyaan yani dadki waxay u qabaan inay maxaan ku iraahdaa shay muxadad markii hadda mithlan koombadan hadii bariis laga buuxiyo oo miisaan la saaro way ka duwan tahay haddii koombadii timir laga buuxiyo yacni hadda labadooda koombadii way ka wada buuxdaa daasadii way ka wada buuxdaa labadoodii laakiin shaki male timirta inay ka culus tahay marka markii bariis la beegayo oo macnaha saaci bariiskiisi laba kiilo iyo bar in noqotaa dhici karto shay oo haddii saaci timir laga dhigane saddex kiilo ka hor inuu dhaafaa dhici karto liannahu eh, saaci min xaythu sicadiisa wixii lagu shubo waa qaadayaa laakiin waxaa lagu dhex ridayaa kala culus waxna wax fududay noqonayaan waxna wax fudud oo culusay noqonayaan marka sidaasaa keenayso haddii la kiileeyo saacii timir tahay inuu kiilo badnaado saacii beriiska ahay waana isla saac weeyaan marka adiga saaca lagaa rabaa wasan lagaama rabo walidaalika muslimiinta dacfigooda heerka ay ka gaareen maanta waxay kalan waayeen saaci oo iska yaalo hadda caalamka oo islaamiga sidaba maka iyo madiino oo kale uu macruuf ka yahay inti saaci soo qaataan dhulkooda ay geystaan wax asaga lagamid e ah koobooyin waaweyn laga samaysto oo guryaha la dhigto oo hadhow markii lagu bixinayo saaci mar waxa weyaan kafaarooyinka badan saaca lagu bixiyaa zakaatu lfidri saaca lagu bixiyaa maalinkii la gaaro zakaatulfidriga iyo wixii alle saac maxuu la egyahay markaasa aaraadii oo dhan takhtalif waxaa inay macruuf ahadaana la rabay oo markaa oo beled kastoo islaami ah ee laga yaqaano bal in lagu dhaqmaaba fiicnaan lahayd oo eh, suuqa lagu kala gato ayb wamaa lahu gayru jariibi nakhla wamaa lahu ninkii malaha gayru jariibin wanjal waxaan ka ahayn oo naklan timir min naklin aw waxaan timir ahayn oo hal wanjal oo timir uu leeyahay jariibka waxaa layidhaha sitiina diraacan yacni markii la dhudhumi taga xusulkaadaas wax lagu cabiro sitiin tuul iyo sitiin oo cardi ah yaa waxaa lagu la yihahda jariib marka hadda maanta hektaar oo kale hadda waxaa la yaqaanaa magacyaalka ajnabiga ninkaas intaasoo hektaar waay annaga markaan aan beeraha fala jirnay waxaan ku magacaabi jirnay qeybtii laysku gooyo wanjal baan dhihi jirnay markii la faraana tacab wax layidhaahaa loosii kala bixin jiray oo markaa waxa weeyaan soddon tilaab oo isdhaaf ah haddii la saaro dhirirkaas tacab balarkiisana ama cardigiisana uu toban saan isdhaaf uu yahay baa tacab aan dhihi jirna marka jariibka meelahaasu ku dhow yahay wallahu aclam markaasuu wuxuu iri wa min idaa fakarta fiihi mudmara min qabli an tadkurahu wa tudhira wa min lafdigaas min eh idaa fakarta haddaad ku fikirtid fiihi fi tamyiizi mudmaraatun weeyaan mid eh, lagu qariyey oo wataan hore u soo niri xaalkii bimacnaa kayfuu xibaarsan yahay tamyiizkana bimacnaa min uu xibaarsan yahay marka waxaad min qabli an tadkuraw tamyiizka intaadan sheegin horteed hortiis yaa minka ay ku qarsoon tahay wa tudhirahu min qabli an tudhirahu tamyiizka intaadan muujin horteed yaa minti lagu qarina waxaa laleeyahay khamsatun wa arbacuunan gatay cabdan min cabdin ah saasay macnihi ka dhigan tahay cabdan min cabdin nakhlan min nakhlin zubdan min zubdin saasay ximbaarsan tahay tamyiiski ayib marka tamyiiskii waxaa weeyaan almuhim anahu yakhtalifu can ilxaali saddexdii ama afartiin hore kugu sheegay si fiican u xasuus ayib aan icraabta ku laabano wain aradta macrifata tamyiizi likay tucadda min dhawi tamyiizi alwaaw lilistinaaf in xarfu shardi jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathani jawaabuhu jazauhu تurid فicل الsharط maجزuم بn وcalaamaة جaزمhi الskuun والfaaciل ضميir mstr وuجuبa تqdiru anta macrifata mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi macrifata mudaaf atamyiizi mudaafu ilayhi majruur bikasra daahira likay alaamu laamu key allaamu laamu ljar key xarfu masdarin wa nasbin tucadda ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul mansuubu bikay wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa naa'ibu alfaacili damiiru mustatir wujuban taqdiru anta keyda waxaa la yidhaahdaa xaalaad ay leedahay haddaysan laamujarka hormarin keyda aydaa xaraf jaar noqonayso ficilka ka dambeee mudaaricana an oo mudmar ah, ah lagu nasbinaya hadday laamu jar ay ka hor martane yatacayanu an takuuna kay nafsaha xarfa nasbin oo macnaha waxaa la diidaa laamuljar in laga dhiga kayban laamuljar oo marka laba xarafo oo laba xaraf jar isma geli karto kaydi nafteeda marka ficilka nasbinayso ayib laamtii laamuljar aheed maxay qabatay marka haddii kaydi oo xaraf oo nasbi laga dhigo waxaad leedahay waljumlatu min kay wamaa dakhalat calayhi في تأwiili masdr majruur bilaam اljar w التaqdiiru lcadika wain aradta haddii aad doontid macrifata tamyiizi licadika sida lagaaga tiriyo lagaaga mid dhigo min dhawi tamyiizi marka licadika laamu xarfu jar cadi ismu majruuru bilaam saasay noqonaysaa marka laamta waxay jaray waxa kasoo baxa keyda iyo wixii geshay markii la dhalaaliyo yaa isim waadix uu ka soo baxaa laamti markaasaa lagu jara markaasaa waxaa leey licadika jaaru majruur mutacaliqun min mutacaliqun biturid sidaasaa laleeyahy min dhawi tamyiizi min xarfu jarin dhawi ismu majruuru bimin wacalaamatu jarihi lyaau niyaabatan can اlkasrati lanahu mulxaqu biljamci mudakari saalim dhawi albaab haddii la yihahdo mulxaqaadka oo jamcu mudakar saalim uu kamid yahay dhawi mudaaf التمyiizi mضاaf ilayhi majruur w calaamaةu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur min dhawi mutacaliq btucadda طayb fahwa alfaau waaqicaة fi jawaabi الshardi huwa damiir munfasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafci aladii khabru اlmubtada mabniyu calى الsukuuni fi maxali rafci lannahu ism mawsuul wa yudkaru ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى اladii wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili laa maxala laha min اlcraab liannaha silaة اlmawsuul wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri fahuwa aladii fi maxali jasmi jawaab الsharطi bacda darfu makaan mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira bacda mudaaf alcadadi mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahira wاdarfu mutacaliq biyudkaru wاlwasni alwaawu xarfu caطfin alwasni macطuufu calى اlcadad wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi wاlkeyli macطuufu calى اlcadad sidii wasni u craabtad u craabaysa wmadruuci macطuufu calى اlcadad wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur madruuci mudaaf alyadi mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jari kasra daahir wa min idaa fakarta fiihi mudmara min qabli an tadkurahu wa tudhira wa min lafdigaas min ah fiiri hadda mubtaday noqotay idaa fakarta fiihi mudmaratun weeyaan mid la qariye alwaaw listinaaf min mabniyun min mubtada mabniyun cala الsukuni fi maxali rafcin mdmaratun khabaru lmubtada marfuucu calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi idaa fakarta idaa darfu zamaan mabniyu cala الsukuun mabniyun cala الsukuni fi maxali nasbin fakarta ficlu wa faacilu fiihi jaar wa majruur mutacaliqu bifakarta wadarfu mutacaliqu bima bacdahu fakarta min qabli jaarun wa majruurun mutacaliqu bimudmara an xarfu masdarin u nasbin tadkura ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbihi fatxatu daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiru anta wlhaau damiir mutasil mabniyu cala dami fi maxali nasbin wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi taأwiili masdari majruuru bima qablahu wالtaqdiir min qabli dikrika wa idhaarika wa tudhirahu waxay la icraab tahay tadkurahu alwaawu xarfu caطfin tudhira macطuufu calى tadkura wاlmacطuufu calى اlmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira wاlfaacilu damiir mustatir anta wاlhaau damiir mutasil mabniy cala dam fi maxali nasbi taquulu cindii manawaani zubda taquulu ficlu wa faacilu in badanaan soo craabna ku noqnoqon mayno cindii darfu makaan mansuubu cala darfiya almakaaniya wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى ma qabla yaai اlmutakalimi manca min duhuuriha ishtiqaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba cinda mudaaf wa yaau اlmutakalimi mudaafu ilayh mabniyun calى الsukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru wالdarfu mutacaliq bkhabari mutaqadimi maxduufi taqdiiruhu kaa'inaani manawaani mubtada muahar marfuucu calaamatu rafcihi اlalifu niyaabata can اdam lanahu muhanى wnuunu ciwad can الtanwiini fi اsmi اlmufradi wاljumlaة min almubtada'i اlmutaahiri wa khabarihi اlmutaqadimi cindii manawaani fi maxali nasbi maqulu taqulu zubdan tamyiiz mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wa khamsaة wa arbacuuna alwaawu xarfu caطfin khamsatun mubtada muahar waxay ka dhigan tahay cindii a meesha ku jir cindii khabr muqadam khamsatun mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci dama daahira wa arbacuuna alwaawu xarfu caطfin arbacuuna macطuufu calى khamsa wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuucu calaamatu rafci lwaaw niyaabata can dama liannahu mulxaqu biاljamci اlmudakari الsaalimi wnuunu ciwadu can tanwiini fi اsmi اlmufradi cabda tamyiiz mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi jumladan cindii khamsaة wa arbacuuna macduufaة calى jumlati cindii manawaani waqad tasadaqtu bisaacin khala wmaa lahu gayru jariibi nakhla alwaaw listinaaf qad xarfu taxqiiq tasadaq ficlu ficlu maadi mabniyu calى الsukuuni اlاtisaali bdamiir rafci اmutaxariki wataau damiir mutasil mبنiي calى dm في maxali rafci wاljumlaة min alficli wاlfaacili qad taصadqtu laa maxala laha min اlcraab lannaha mustanafa waa jumla ama ama wqad taصadqtu calى jumlati cindii manawaani kuligood amhila wada waay bisaacin jaaru wmajruur mutacaliq btaصadqtu saacin khala tamyiiz mansuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wmaa lahu alwaaw xarfu caطfi ma naafiya lahu alaamu xarfu jar wlhaau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiiruhu kaa'inu gayru mubtada muahar marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi gayru mudaaf jariibin mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi nakla tamyiiz mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirih inta waxaa laga hadlayaa baabu tamyiizi nisba nisbadii tamyiizkeedii yaa loogaga hadlaya qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wa minhu ayda nicma zaydu w minhu ayضa nicma zaydu rajula wa bi'sa cabddaari minhu badala waxabada ardu lbaqiici arda wasalixun atharu minka card wasaalixun atharu minka cirda waqad qarirta biاliyaabi cayna wa tibta nafsan id qadayta dayna wa minhu min aqsaami tamyiizi waxaa kamida aydan ku noqonee nicma zaydun rajulan oo kalaa kamid eh musanifka waxay ahayd inuu eh, tamyiizu nisba qismigiisa muxawalka inuu noogaga hadlo kadibna istidraajan ou nicmo iyo bisa uga hadlo liannahu nicma iyo bisa axkaam gooni ay leeyihiin minhu maa lahu cilaaqa bitamyiiz wa min dalika maa laysa lahu cilaaqa bitamyiiz oo makhsuuska iyo waxyaalo badanay wadata marka anaga hadda waqad qarirta biliiyaabi caynan watibta nafsa meeta midaas yaa waxaa la yidhaahda tamyiizu nisbaha tamyiizu dhaat wuxuu kaga duwan yahay wuxuu tamyiizu nisbaha u macnaha fasirayaa madmuun ljumla alatii qablahu jumlada ka horeysa madmuunkeeda iyo ulajeedadeeda ku cadaynay marka laba qeyb u kala qeybsamaa mid muxawalun min gayrihi iyo mid gayru muxawal u kala qeybsada midka muxawalka ah ima an yakuuna muxawalan min almubtada aw muxawal min alfaacil aw muxawal min almafcuul musanifka asiga hadda wuxuu noo sheegay mid muxawal min min almubtada ah iyo mid muxawal min alfaacili ah hadda fiiri haddii aad tiraahdid midkan wasaalixun adharu minka cirdan cirdantaas tamyiiska ah asalkiisa mubtada u ahaa taqdiirkii waxay ahayd waa cirdu saalixin ninka saalix layihahdo cirdigiisa yaa atharu minka adiga kaa fiican ay ahayd marka asigoo cirdigu mubtada ah ayaa inta lasoo qaaday yaa tamiiz laga dhigay saalixii mudaafu ilayha mubtada laga dhigay muxawal min almubtada la yihahda kaas waa inaad fahamtaa ayib kaas muxawalun min almubtada cirdi waxaa la yidhaahdaa mawdicu dami walmadxi lilinsaan qofka markii wixii haddii laga caayan ou ka xumaanayo haddii lagu amaanan u ku farxaya cirdi la yihahda cirdiga marka waxaa waye sharaftiisa ahalkiisa karaamadiisa cifadii a kamid ah cirdi waxaasoo dhan baa lagu magacaaba wa huwa min jumlati ma jaءat ashariicaة اlislaamiya lilxifaadi caleyh ayib kaas muxawal can اlmubtada asoo muxawal min alfaacili ana wuxuu noogu miithaaliyey waqad qarirta biاliyaabi cayna wa طibta nafsa id qadayta dayna hadda waqad qarirta biاliyaabi caynantaas waa tamyiiz asalkeedana faacila laga keenay oo waxay ahayd waqad qarat caynuka waqad qarat caynuka ishaadi way qabowsatay biliyaabi soo noqosheed ku qabowsatay qarad caynuka ayadoo ahayd yaa caynti la gooyey yaa tamliis laga dhigay caynuka kaafkii mudaafu ilayga ahay yaa faacil laga dhigo ta'da loo bedelay marka sidaasay ku noqotay wa tibta nafsana waa lamid oo taabat nafsuka yay ahayd nafsigii faacilkeeda inta la gooyey yaa tibta nafsan oo tamiis ah laga dhigay midka muxawal can اlmafcuuline waata lagu mithaali jiray qowl اllahi tacaala wafajarna alarda cuyuunan asalkii tacbiir ahaan waxay ku ahaan laheed baa layidhi wafajarnaa cuyuuna alardi marka fajarnaa ficil faacil cuyuuna mafcuulu bihi markaasaa cuyuuntii ah inta la gooye yaa ardadii mudaafu ileyga mafcuul laga dhigay yaa ti la goyna tamiiz lagu soo celiyey kaas waxaa la yihahdaa muxawal sawاء kana mxawل min alfaacili aw min almubtada aw min almafcuuli bih midkan kale oo nicma iyo akhawaadkeeda ah tamyiizkooda hayru muxawal waay nicma zaydun rajulan rajulantaas waa tamyiiz laakiin laa min faacil lagama soo gudbinin walaa min mafcuul walaa min sidiisaas tamyiizku yahay marka nicmo iyo bisa waa laba lafdi oo jaamideyn ah xataa waa lagu murunsan yahay oo qolo waxayba qabaan ficilba ma aha ee waa asmaa dadaaba qabaanbo likahrati اljumuudi fiiha laakiin raajixa waxa weyaan inay afcaal yihiin kow marka faacilay qaataan faacilkoodu saddex xaalou leeyahay ima an yakuuna muxalan aw mucarafa biاlalif wallaam oo tirahdid nicma arajulu bi'sa arajulu ina tirahdid oo faacilkii midkaa asha wato ou noqdo waa hal qeyb qaybta labaad hadduusan al ku jirin mid al wata in loo idaafeeyo oo midda hadda bi'sa cabdudaari la yiri oo kale hadda cabdigii al ma wata laakiin isim al loogu idaafeey oo wataa midda saddexaad in uusan alna wadanin isimkii walaa idaafana ou ahayn damiir mustatir ou noqonaa markaas waa midda uu nooga bilaabay oo nicma zaydun rajulan nicma rajulan zaydun hadda shicirkaa kala hormariye zaydunta waa dambaysaa nicma rajulan zaydun saas waa marka faacilka nicmo aaway waxaa laleeyahay waa damiir mustatir ah oo tamyiiskan rajulantaa ou fasira nicma huwa rajulkii aa nicmale rajula min rajulin uu nicmaleeyahay almaqsuusu bilmadxi zaydun weeyaan marka rajulanka hadda meesha lagu sheegay waa tamyiiz zaydka godan faacil ma aha oo nicma zayduna nicmala ma aha zaydkaas waa maqsuus bilmadxi nicmo iyo bisa isim la amaalay inuu joogo waa nicma alcabdu inahu awaab marka nicmada iyo iyo bisada isim maksuus bilmadxi liiro sidiisa u godan inay wataana la rabaa isimkaas zaydkaa ah hadeertaan imaa in la yidhaahdo waa mubtada muakhar nicma iyo faacilkeeda meesha ku qarsan iyo rajulana khabar u ah in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo zaydun khabarun eh, limubtadain maxduufin taqdiiruhu almaksuusu bilmadxi zaydun in la yidhaahdo marka intaas ay kala yihiin afcaal kalaa jirto oo sida nicmo iyo loo isticmaalo xabadaa weeyaan ayb wa minhu waxaa kamida e, aydan ku noqone tamyiizkii waxaa kamida e, tamyiizu nisba gayru lmuxawal mithluhu mithaaluhu nicma zaydun nicma waxaa nicmo lahaaday huwa rajulkii rajula min rajulin oo u nicmo lahaaday zaydun almaqsuusu bilmadxi zaydun haddii hadda aanan shicirka ahaan lahayn waxaa la dhihi laha nicma rajulan zaydun saasay sax ku tahay wa bicsa waxaa baas lahaaday cabdudaari ninkii daarta addoonkiisa cabdudaar waxa waa ninka cabdudirham oo kale lamid tahay ninka oo addoon u ah dhaqaalihiisa minhu min badalan iyo u baas lahaaday minhu min arajuli ou badel ka noqdo ninkaas ninkuu bedel ka yahay baabaas leh ayib marka waxabadaa ardu lbaqiici ardaa waxabadaa waxaba waxaa wanaagsan daa midkan almaksuusu bilmadxi ardulbaqiici weeyaan ardan min ardin ay u wanaagsanaatay baqiic waa qubuurtii nabiga saxaabadiisa biqurbi lmadiina meel la ziyaarta wa baqiici alkharqad a loo yaqaana raggii akhyaarta dhan baa ku wada duugan nabiga wuxuu sheegay caleyhi salaatu wasalaam qiyaamada hadii ay kacdo reer baqiic siday u dhan yihiina ah qubuurta inta laga soo bixiya jannadii hore laga geynaa walidaalika darteed waxay aad ugu tartamaan in lagu duugo walow ay markii lagu duugo muddo kadib yaa haddana inta markii qofkii lafa u noqdo yaa lafaaga markaas haddana wixii kaloo la hela lagu duuga marka eh, liannahu waxa weeyaan meeshiina waa yar tahay dadkiina way badan yihiin hadda madiine malaayiin qofooda maanta degan nin kastooo dhinto haddii lilaa baqiixa lagu duugo meel ay dadki kala qaadaan male buqacdiina waa yartahay marka waxa badaa midkaanaa wanaagsan ardan min ardin oo u wanaagsan yahay almaqsuusu bilmadxi ardulbaqiic weeyaan wa saalixu ninka saalix la yihahna atharu minka wuu kaa fiican yahay cirdan xagga nasabka iyo iyo sharafta waqad qarirta waad qabowsatay bil iyaabi soo noqoshadii caynanaad ku qabowsatay qofka hadduu safarka ka yimaado ou reerkiisa yimaado ficlan isbedel weynaa ku dhacay safarka qidcatu min alcadaab uu nabiga ku tilmaamay caleyhi salaatu wasalaam markaasuu iri watibta nafsan naftaada watibta waad wanaagsanaatay nafsan min nafsin xagga nafta waad ka wanaagsanaatay id qadayta dayna deynta markii aad iska gudday deydka waxaa la yidhaha deynta hamun fi leyl maxaan ku irahdaa wa khawfun fi nahaar maalintiina ninkii deynta aad ka qabtay jid kastoo aad maraysa inuu kaasoo horbaxaad ka cabsanaysa habeenkana hami kuugu taagan waay walidaalika nabiga waa ka magangeli jiray deynta dhibkeeda iyo waqalabati wuxuu dhihi jira allaahuma inii acuudu bika min qalabati dayn wa qahri rijaal in eh, macnaha deyn oodan bixi karin ilaahay inuu kugu salido oo ninkii deynta iska lahayna uu ku daba taagan yahay ayib marka w minhu ayda nicma zaydun rajula wa bi'sa cabdu daari minhu badala wa minhu jaarun wa majruurun mutacaliqu bkhabrin mutaqadimin maxduufin taqdiiru kaa'inun wاlmubtada محذوف تقدير wa minhu qowluka ayضا mafcuul mطlq mansuub bficli maxduufi wujuba taqdiiruhu aada yaiidu ayضا mansuub calaamaة nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirih nicma ficlu maadi mabniyu calى اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba yufasiruhu atamyiiz nicma rajulu rajula rajula tamyiiz min adamiir nicmadaas damiirkeedu yuu tamyiiz u yahay منصوب علامة نسب فتحة ظاهرة في آخره زيد مبتدى مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة ونعم رجلا من الفعل و من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ مبتدأ زaيد خبرkiisoo متqدم aw أما نعمة رجلا goonigeed inta tiraa زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره المخصوص بالمدح زيد و نعم زaيد rajula aan icraabnay wa bi'sa cabdudaari minhu badla icraab wa bi'sa ficlu ficlu maadi mabniyun cala fatxi cabdu faacilu bi'sa marfuuc cabdu mudaaf addaari mudaafun ilayhi majruur minhu jaaru wa majruuru mutacaliqu bima bacdahu badla tamyiiz mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi makhsuuskii bi'sa waa maqan yahay markaas in la yihah wa bi'sa cabdudaari minhu bedela mathala eh, in la yidhaahdo eh, zaydun caliyun wax baad u keeni kartaa maqsuuski waa maqan yahay wa xaba alwaaw xarfu cadfin xaba ficlu maadi mabniun cala fatxi daa ismu ishaara mabniun cala sukuuni fi maxali rafcin faacil ardu khabru limubtadain maxduufin wujuba taqdiiru almaqsuusu bilmadxi ardu lbaqiici marfuuc calaamatu rafci dama daahira ardu mudaaf albaqiici mudaafun ilayhi majruuru calaamatu jarihi kasratu daahira arda tamyiiz mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa saalixun alwaawu xarfu caطfin saalixun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi adharu khabru mubtada marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi min xarfu jar wاlkaafu damiir mutasil mabniun cala fathi fi maxali jarin aljaar wاlmajruur minka mutacaliq badhar cirda tamyiiz mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi jumaltan oo dhan amhilada waa isku cadfan tahay alwaaw xarfu cadfin qad xarfu taxqiiq qarir ficil maadi mabniun cala sukuun litisaali bidamiir rafci lmutaxariki wataau damiir mutasil mabniun cala lfatxi fi maxali rafcin bilyaabi jaarun wamajruur mutacaliqu biqarirta caynan tamyiiz mansuuba calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa طibta alwaaw xarfu caطfin طib ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wataau damiir mutasil mabniyun cala fathi fi maxali rafcin nafsa tamyiiz mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wa طibta waxay ku cadfan tahay wa qarirta waqad qarirta bilayaabi caynan waxay ku cadfan tahay saalixun athar wa saalixun athar waxabada wahaakada id darfu zamaan mabniyu cala sukuni fi maxali nasbin mutacaliqu bidibta qadayta qaday ficilun maadin mabniyu cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarik wataau damiir mutasil mabniyu cala fathi fi maxal rafcin faacil addayna mafcuulu bihi mansuub wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhiri walifu liliطlaaq wallahu aclam wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin